بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته <clears throat> waxaan wax ka odhan doonaa mawduucaasi ah almar'a fi lqur'aani alkariim ma jecli amase ma ihi dadka jecel had iyo goor inuu kala qaado dadka muslimiinta ah bisababi jinsihim oo marna dumar laga warramo marna rag laga warramo waayo qur-aanka inta ugu badanee aragteen siyaqa way wada wadaagaan wax qurhaana alla wada faray rag iyo dumarba oo ah inay ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala keligii laakiin waxaan mawduuca u qaatay wuxuu yahay inaan maanta tusaalaha dhammaantii ka dhigo gabadh oo waxallaaliya waxaan tusaale bixinayo uu ku koobnaado gabadhoo qudha awalan waxaynu naqaanaa adduunka waxyaabaha loo joogo ee ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamay inay ka mid tahay in layna intixaamo تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور suurat tabaarak aayaadkaasi labadaee ugu horeeya alle subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa boqortooyadu dhammaantii inay gacantiisa ku jirto waxaa kaloo alle subxaana wa tacaala inoo tilmaamayaa geerida iyo nolosha inuu abuuray liyabluwakum ayukum axsanu camala in layna itixaamo oo laynagu itixaamo adduunka kan oo la eego qof waliba wuxuu kasbado iyo wuxuu geysto maadaama imtixaan dadka la gelinayo oo qiyaamahana imtixaankaasi qofku wuxuu keeno lagu abaalmarin doono oo waxa ka ratibmayaana uu yahay janno iyo naar qofku inuu janno galo iyo inuu naar galo midkood waa arrin aada u khatar ah oo habboon qofka mu'minkii inuu wax badan ka fakero ilaahi subxaana wa tacaala arrintaasi maskaxdeenna qura inaguma daynin ee waxyi ayuu inoo soo dejiyey inugu hoggaamiyo jidka toosan ee imtixaankaasi lagu liibaanayo waxa kale oo kitaabkaasi ama waxyigaa alla uu soo dejiyey subxaana wa tacaala uu soo raaciyey amhila tusaalayaal lagu daydo matalan ilaahay ambiyuu soo diray ambiyadaasi iyagoo cumuuman ay nebiyo ahaayeen mid walba wakhti loo soo diray ayaa ilaahay subxaana wa tacaala innaga qur-aankeenna si gaara inoogaga warramay iyadoo haddaad u fiirsato qisaska nebiyadu nebi weliba uu tusaale ka yahay cid gaara ama ibtilaa gaara ama imtixaan gaara maalan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa nebiyullaahi ibraahim oo imtixaano gaara la mariyey waxaa laynoo tilmaamayaa nebiyullaahi ayuub oo maalan xanuun lagu itixaamay waxaa laynoo tilmaamayaa nebiyullaahi dannuun oo lagu itixaamay mushkilaad ay ka mid tahay inuu tago oo baddu nimiriliqo oo mashaakil ula kulmo waxaa qur-aanku inoo tilmaamayaa nebi lagu itixaamay fircoon oo digtaytar ah oo la yidhi dadka xoree waxaa alle subxaana wa tacaala uu qur-aanka inoogu tilmaamayaa ambiyo lagu itixaamay boqortooyo iyo maal iyo xoolo nebiyullaahi daawuud iyo sulaymaan dhammaanteed waxaasoo dhamma waa wada imtixaan laakiin su-aalaha baa laga yaabaa inaa in badan isweydiisaan ambiyadu rag bay ahayde sidee baa dumarku tusaale u helayaan markaa ambiyadu saa qur-aanku uu ka warramaya rag bay ahaayeen dumarka maxaa u tusaale ah <clears throat> waxaan leenahay iyagana ilaahay subxaana wa tacaala amhiladooda qur-aanku inoogu sheegay ciddii tusmada ahayd ama exaambulka ahayd ama mithaalka ahayd ee gabadha mu'minadaha ay wax kaga dayan lahaydna oo dumarana ilaahay qur-aanku ku tilmaamay waxa aan markaa isku dayayaa wuxuu yahay mawduucan aan leeyahay almar'a fi lqur'aan inaan ka warramo tilmaamta gabadha ama gabdhaha tusaalaha alla uu ka dhigay ee qur'aanka ku yaala iyo ibtilaa'aadka kala gedisan ama imtixaanka kala gedisana alla haweenkaasi mariyey iyo kuwii ku guulaystay iyo kuwii ku fashilay labadaba inaan wax ka tilmaamo ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa maalan wadaraba allahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi bni lii cindaka baytan fi اljanna wanajinii min fircawna wacamalih wanajinii min alqowmi aldaalimiin ilaahay qur-aanka wuxuu inooga sheekeeyey nin la yidhaahdo fircawn fircawn waxaa alla ku tilmaamay inuu boqor ahaa waxaa la tilmaamay inuu yahay weliba boqor kibray oo qooqay waxaa la tilmaamay boqor inuu yahay qooq intuu dhaafay ilaahnimo sheegtay oo qooqiisu uu gaadhsiiyey inuu dadka yidhaahda aniga ha lay caabudo ama uu dadka ugu khudbadeeyo maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn dada idiin garan maayo ama uu ku yidhi ana rabbukum alaclaa rabbigiinna korreeya aniga ah ninka xadkaa gaadhay ee tolkiina gaalada ahaayeen ayaa ilaahay wuxuu tusaale inoo siinayaa gabadh mu'minada oo ibtilaaga intaa leeg u dhigtay waxay ka dhalatay gabadhani bulsho gaala ah waxaa qaba nin boqor ah boqorku waa nin ilaahnimo sheeganaya fikraddaasi boqorku wato iyo dowladda iyo gurigaa boqortooyada gabadhii joogtay baa ilaahay rumaysay subxaana wa tacaala waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa markaasi intay ka weecatay sawjkeedii iyo usradii gaalada ahayd iyo bulshadii gaalada ahayd inay ilaahay rumaysay oo ay caddaysatay iimaankeeda oo ay ku mintiday waxay tusaale u tahay gabadh kasta oo imtixaan qabsado oo qiyaamaad tidhaahda ninkaygiibaa dee gaal ahaa gaalaan ku dhex noolaa kanbaan samayn kari waaye aasiya kamaad wadci xumayn uma taalla aasiya wadcigay ku noolayd iyo mashkiladdii haysatay taadu kama gedisnayn idan waa ibtilaa ilaahay uu gabadhaasi imtixaamay oo laynoo tilmaamay markaa wadaraba allahu mahala liladiina aamanuu baa layidhi marka tusaala looga dhigay baa layidhi dadka mu'miniinta ah tusaale waxay ugu tahay fii quwati liimaan tusaale waxay ugu tahay inaanay caqiidadeeda dhaafsanin manaaficda dunidao dhan haddii laysu keeno ninkii lahaa miyaydaan arkayn waxaan webi hoosteyda dareerayay waxaan boqortooyo haysto waa boqorradaa taqaaniin ee xabaalahoodii ay yihiin waxyaabaha dunida maanta ugu cajabta badan leh ahraamtan masar ka dhisan waa meelihii ay ugu tala galeen xabaala ay ka dhigtaan meelaha dunidu maanta ay ka yaabantay sida loo dhisay raggii xabaal ugu tala galay inay ka dhigtaan ayay khilaaftay oo ay iimaan ku khilaaftay waxay sheegaysaa markaasi inay mithaal u tahay gabadha mu'minadaee dhabta ah aan tusaale kale qaato taasi waa gabadh ayay ahayd ka hor tagtay gaalo iyo odaygeediioo gaala iyo dawlad dhan oo gaala is hortaagtay waxaa kaloo alle tusaale inagu siinayaa dumar kale waxaa ka mid a bini aadamku waxyaabaha ugu tirada badan leh uu u jabo hunguriga ka mid ah hungurigu dadka in badan buu diinta dhaafiyaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay aakhiru saaca ama wakhtiga dambe inay soo bixi doonaan dad subixii gaalooba oo gelinka dambe islaama ama gelinka dambe islaama oo subaxii gaalooba yacnii saaka mu'minnimu ku waa bariistay laakiin acmaashuu sameeyey baa gaalaysiisay gelinka dambe waa gaal ama saaka gaalnimu ku waa bariistay hadhowbu haddana ashahatay gelinka dambe waa mu'min waxyaabuhu ku sifaynaya kuwa waxaa ka mid ahaa inay diintooda dhaafsanayaan in yar oo adduunyo bidhbidhkeeda xoolo ayaa diinta weydaariyey bini aadamku wuxuu ka mid yahay markaa qadiyadda dhaqaaluhu waxyaabaha ugu tirada badan lee macsida keena ilaahay markaa tusaale wuxuu inoo siiyey gabadh kale oo muslimada waa ummu ismaaciil nebiyullaahi ismaaciil hooyadii oo ah nebiyullaahi ibraahiim xaaskiisii waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayaa nebi ibraahim oo leh rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarc cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimuu الصalaaةa faاjcal af'idaة min annaasi tahwii ilayhim warzuqhum min aلhamaraati lacallahum yashkuruun nebi ibraahim oo ducada tan akhrinaya qisada tan saxaabigii ibnu cabbaasa la yidhaahdaa siduu soo wariyey ee imaamuulbukhaari ku soo saaray saxiixiisa wuxuu leeyahay ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay maka oo lama dega ah aan cidi joogin ayuu nebi ibraahim soo kaxeeyey haweentiisii haajaro ahayd iyo ilmo yaroo ay dhashay oo ismaaciil ah hooyadaa umusha ah oo nebigaasi wado ayuu wuxuu keenay saxaaraha carbeed meesha imminka maka loo yaqaano oo lama degaana wax adduuna wuxuu u siday qarbad ama sibraar ama saan biyo ku jiraan iyo weel kale oo waxoogaa timiri ku jirto qarbad biyaa iyo qarbad timira labadaa inood buu wax adduunana wataa dabeeto intuu dhigay meeshii ayuu ibraahim iskaga tegi waxaad qiyaastaa hooyo dayacan oo aan odaygeedii la joogin oo la geeyey meel lamadega ah oo aan cidiba degganayn oo cid u dhowo ay og tahay aanay jirin oo meesha la dhigay aanay baad iyo biyotoona oolin oo iyadu waxaa duuna haysata hal qarbad oo biyo ah iyo hal qarbad oo timiri ku jirto ama laba shay laba weelo midna timiri yari ugu jirto midna biyo ugu jirto markay aragtay ibraahin oo iska tegaya bay su'aal weydiisay waxay ku tidhi ibraahinow ayna tadhab wa tatrukuna xaggaad qabanaysaayoo nagaga tegaysaa bay tidhi markay aragtay ibraahin inu iska tegay ayaa waxay tidhi xaggaad intaadna dhigtay aad nagaga tegaysaa ma waxaad nagaga tegaysaa bay tidhi wadi waadigan ama dooxadatan alladii laysa fiihi aaniisun walaa shay dooxadan lama degaa ee aan cidiba joogin ma halkaasaad nagaga tegaysaa bay ku tidhi nebi ibraahim lamuu hadal ee uu iska socdo kamay hadhinayana way daba socotaa oo ilmihii intay ka timay isagii daba socotaa oo su-aasha ku celcelinaysa mar qura muu soo eegin ee uu iska sii u qadaad jeediyo iska sii socday markii dambay su-aala weydiisay allaahu amaraka bi haada ibraahinow sidan ma ilaahay baa ku faray bay tidhi intaad halkaana dhigta inaad iska tagto ma wax alla ku farayba qaala nacam haa buu ku yidhi oo ilaahay baa sida tanna faray u fiirso gabadha tan sida ilaahay u rumaysnayd siday u rumaysnayd inaa awood dunida oo dhan ugu weyn isaga uu yahay in wax waliba biyadihi lmulk wax waliba inuu gacantiisa ku jirto dabeetna waxay tidhi idan laa yudayicuna haddaad alle nagaga tagtay allana dayici maayo bay tidhi ciddaad nagaga tagtay hadduu alle yahay subxaana wa tacaala ilaahay nama dayacayo dabeetana way iska noqota ibraahinna wuu iska tegey waa tawakul cala allah waa gabadh tusaale ku ah qofka mu'minkii hadduu ilaahay rumeeyo oo uu jidkiisa ku toosnaado inuu ilaahay faraju furayo waa gabadh ay ka muuqato iimaankay alle ku qabto waa gabadh ay ka muuqato markaasi hadduu nebi ibraahim sheegay arrintani inay wax xagga alle ka timi ay tahay inay ilaahay u hoggaansan tahay oo aanay ka warwaraynin hunguri ibraahim wuu ka tegey ibraahim laftiisa alla imtixaamaya oo ilma aad dhashay iyo haweentaada intaad cidlo dhigta ka dhaqaaq waa imtixaan ibraahim waxyaabo badan baa ilaahay ku itixaamay nebi ibraahim waxaa ka mid ahaa in la yidhaahdo wiilkiisii markuu soo kobcay gawrac waa ilmihii uu dhalay baa layidhi birtamari waxaa ka mid ahaa in dab lagu riday oo dad diinu u sheego dab lagu ridayay imtixaanaad badan baa ilaahay ibraahim mariyey qur-aankana ilaahay wuxuu ugaga markhaati kacayaa nebi ibraahim u xalaaliya wixii la geliyey imtixaan inuu fuliyey laakiin bal haweentiisana aan eegno nebi ibraahim markuu arkay inay noqotay ayuu buur yar ama taaga yar intuu ka dhaadhacay ayuu dabeeta istaagay isagoo ilaahay baryayoo leh ilaahayow reerkaygii waxaan dejiyey waadi lama degaana ah. rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarc cinda baytika almuxaram ilaahu reerkii waxaan dhigay buu leeyay ama durriyadaydii waxaan dhigay meel lama dega ah oo beytkaaga xaraamkaa u dhow ilaahu waxaan u dhigay inay salaadda oogaan ee waxaad ka yeeshaa quluubta dadka inay xaggooda usoo soo janjeedhsato ilaa midho ku arsaaq waxay mudan yihiin inay kuu toobad keenaane inay kuu shukri naqaane gabadhii timirteedii iyo biyaheedii bay iska cabtay ilmaheediina naaskay nuujisatay laakiin muddo markay joogtay baa biyihii dhammaadeen iyo wixii ay haysatay dabeetana way harraadday markay harraaddayna naaskii wuu gudhay iyadiiyo ilmihiiba way isla surbacaadeen waxay aragtay ilmaheedii yaraydoo laba boglaynaya oo gaajiyo harraadu ku dhan yihiin oo iyana aanay waxba u haynin hooyo qiyaas meel cidla'a keligeed joogta oo aan cidnaba haysan iyo ciirsi toona oo waxay cunto weyday uu hor yaallana ilmaheediyo gaajo la jiifi karila oo qaylinaya waxay isku dayday markaa ugu yaraan bal ilmaha inay ka indhaqarsato oo sidan uu sakaraadaya naftu u haysato aanay sii eegin dabeetana way iska socotay waxay fuushay buurta safa loo yaqaano safa markay kortay ay cabbaar ku taagnayd ama joogtay ayaa haddana xaggii waadiga dib u soo jalleecday cidna way arki weyday markay cidna arki weyday ayay sidii qof daallan iyadoo ah iska soo dhaadhacday oo haddana dib u soo noqotay dabeetana buurta kalee marwe la yidhaahda ayay gaadhay way soo eegtay meeshii iyana waxba waa arki weyday xaggiyo xaggaba markii u kacday ee waxba arki weyday bay soo noqotaa kolna ilmihii bay xasuusataa bal soo eeg bay tidhahdaa inuu nafta ka baxo waa soo horhoortaa kolna buurta kale kortaa waxay tidhahdaa bal in dad iyo wuxuun aad alla kuu bixiyo aad aragto toddoba jeer markay meeshii carcarartay ayaa gabadha tan ay soo noqotay ibnu cabaas wuxuu xadiidkaasi qaybaha uu rafcinaya uu nebiga u rafcinaya waxaa ka mid ah inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadalika sacyu nnaasi baynahuma kaasi buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa sacyiga ay dadku meesha la ordo xajka labada buuroodoo la dhex cararo markii ay soo noqotay kadib ayay cod maqasha dabeetana iyadii baa isla hadlaysa waxay tidhi sah naabalaamuba iyadii isku leeday nafteeday la hadlaysaa dabeetana uma tasamacat dhegtay raaraciso waxay is tidhi bal xoog wax u dhegayso cod bay saani markaa u maqashay codkiiba waxay ku tidhi markaa qad asmacta in kaana cindaka khawaahin waar lagu maqal bay tidhi haddii aad wax tarayso codkaaga waan maqlayaa haddii aad wax gargaari karaysa bay ku tidhi waa malag ilaahay u soo diray subxaana wa tacaala malaggii ayaa markaasi cidhibta ama baalka ku dhuftay meel hoose dabeetana ilbiyaa baa ka soo burqatay meeshii uu ku dhuftay biyihii markay ka soo baxeen ayay bilowday inay biyaha xerayso xawd dar yar ay u samaysato oo ay sacabka ku dhuuqdo waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ha u naxariisto ismaaciil hooyadii low tarakat zamzama hadday ka tegi lahayd buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam zamzamkaasi biyahaa zamzam ha iska socdaane la kaanat zamzamu caynan muciina waxaa zamzamku noqon lahaa buu nebigu leeyahy il dareerta oo dadkoo dhamme ay ka cabbi karaan waa ceelkan zamzamka loo yaqaano ee xajka ku yaalla gabadhaas baa ilaahay u soo saaray way ka cabtay markay ka cabtayna way darartay dabeetana ilmaheedii bay naaska ku duwatay malaggiibaa haddana la hadlayo wuxuu ku yidhi laa takhaafu dayca inaad luntaan ama dayaca ka baqina buu ku yidhi fa inna haadaa baytullah halkaas buu yidhi ilaahay gurigiisii baa ah oo wiilkanaad dhashee yar ee aad naaska nuujinaysa maanta iyo aabbihiibaa baydkan dhisi doona ilaahayna dadkiisa ma dayaco ayuu malagii ku yidhi gabadha tani waxay mithaal u tahay gabadh kasta oo mu'minad oo ilaahay tala saarata oo aan ilaahay jidkiisa dhaafsiisanin hunguri reeraha maanta yurub joogaa waxa u badan in la isku dilaa waa adduun waxa u badanee dadku uu waddankiisii uga tagaa waa adduun waxa u badanee dadku xumo badan laga yaabo inuu uga dhacaa waa adduun laakiin ilaahay gabadha tan wuxuu tusaale inoogaga dhigayaa inay tusaale qiyaamaha u tahay qof kasta oo dumar ah iyo qof kasta oo nina oo markaasi ilaahay tala saarta oo ilaahay awaamirtiisa raaca inuu faraj helayo waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja baa ilaahay yidhi ciddii alla ka cabsata waayo gabadha tani su-aasha qura ay nebi ibraahim weydiisay wuxuu ahaa ma ilaahay baa ku faray bay tidhi sidan in la yeelo markuu ku yidhi haayo ilaahay baa farayna waxay ku jawaabtaa ilaahay nama dayacaya hadda mar hadduu ilaahay sidan yidhi dadka mu'minkaa ah waxa lagu yaqaanaa waxa weeyaan inuu yidhaahdo shaygan la sheegayaa qur'aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ku sugan yahy haddii la yidhaahdo markaa haa inuu yidhaahdo markaa uu fuliyo isagoo rumaysan dhib kasta oo ka timaada inaanu ilaahay dayacaynin gabadhaasi karaamo alle uu karaameeyey daraaddeed oo loogu talagalay inay gabadha tani taarikh yeelato oo ilaahay ugu talagalay inay noqoto maclam ama tilmaam ummadda muslimkii ay tilmaamsato ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay acmaashay samaynaysay qaar ka mid a ah arkaanta ugu waaweynee islaamigaabaa ah ilaahay ka dhigay inuu mid ka mid oo noqdo xajka marka dadku xaj tago meel baa jira la ordo asacyu bayna safa walmarwa waxaa loo ordayaa qofka mu'minkaa in dib loo xasuusiyo dadkii ilaahay rumeeyey ee halkan maray camalkoodii yacni waxaynu naqaanaa waxyaabahan loo yaqaano dabaaldegga iyo waxaan la sameeya waxa weeyaan xus la rabo qofka in la xasuusiyo maalintani qiimahay lahayd ama ninkan dhintay qiimuhu dadkan ku lahaa islaamku qofka ma xuso inta badan oo qofku ma aha waxa weyne la xuse waxa la xusa acmaashuu qofku geystay sidaa daraaddeed baa islaamku sawirada iyo mithaalada iyo sanamada iyo waxaa la dhiso on lama rabo waayo sanamku maaha qiimaha ee waxaa la rabaa qofkani camalku geystay camalkuna waa wax taariikhoo la wariyo oo la qoro ilaahay subxaana wa tacaala gabadhaasi camalkeedii iyo ay alle ku qabtay si dadka muslimkii taariikhdooda aanay marnaba u ilaabin baa laga dhigay cibaado ka mida ah cibaadaadka ugu weyne dadka muslimiinta ay sameeyaan oo xaja madhabu shaafici wuxuu qabaa inuu yahay rukni aanay aanu xajkuba asaxaynin haddii laga tago madaahibta kale ee culimmaduna waxay qabaan inay waajib tahay dem lagu kabi karo waa masale fiqiya laakiin waa maclam ama waa tusaale ka mida ah tusaalayaasha diinta wuxuu kaloo yahay ceelkaasi biyuhu ka soo baxeen ee barakaysan ee uu nebi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam maau zamzami lima shuriba lah biyaha zamzam waa wixii loo cabbo ayaa ilaahay kaaga dhigaya biyaha noocaasii waa gabadha tan biyuhu alla u soo saaray subxaana wa tacaala waa min karaamaatiha waxa uu tusinaya oo tusaale ka yahay dadka mu'miniintii gabadhay ku dayan lahaayeentay tahay tusaale labaad haddaan soo qaato ku saabsan cunnada ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa haweenay alle bariday oo weydiisatay ilmo khayr qaba in alla siiyo oo ilmaha khayr qaba dabeetana ay masaajidka ama macbadka ay ilaahay dartii ugu nadarto ilaahay uu siiyey gabadh markay uur yeelatay odageedii uu dhintay dabeetana ay gabadh noqotay iyadu wiilba islahayd buu noqon doonaa laakiin ilaahay gabadh buu ka dhigay gabadh wiilasha ka fiican gabadhaasi waatuu nebi moxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilmo kasta oo la dhalo markuu dhasho shayddaan baa gujiya maryama iyo inankeedii mooyaane buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maryamo iyo inankeeda mooyaane qof kasta oo dhasha shayddaan baa gujiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka ku soo arooray maryama waxay mihaal u tahay gabadha daacada laasimta hadday gabadha muslimadaahi ay daacada ilaahay laasimto in ilaahay iyadana adduunkeedoo dhan u ururinayo waxay mihaal u tahay karaamaadka la sheegiyo awliyada waa maqashaan dadku inay yidhahdeen hebel karaama ka dhacday akbar karaama qur-aanku uu sheego gabadh baa iska leh marka laga yimaado mucjizaat alambiyaa ee qur-aanku karaamo dhacday oo uu ka warramo qof mu'mina ka dhacda kuwa ugu waaweynee uu qur-aanku sajilay waxaa ka mida taa maryama maryama waxay noqotay gabadh cibaado badan oo habar yarteed riwaayaadka qaarkood say sheegaanna walaasheed ayaa waxaa qabay nebi nebiyullaahi zakariya dabeetana zakariya kafaalo qaadoo koriyey gurinabay ku kortay waxay noqotay gabadh cibaado iyo iimaan lagu canqariyey oo diin nuugtay oo ku kobacday oo ku kortay oo ka shaqaysa meeshii alle lagu caabudayay baytullaahi ka shaqaysa cibaadadeedii markay tiro badatay xad bay gaadhay karaamaadka ka dhacaya qur-aanku uu sheegaya uu tilmaamayo inay cunno meesha taalle ugu iman jirtay iyadoo aan shaqaysanoo meelna qabanin ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa intuu nebigii u soo galay markaa inuu ka yaabay in cunnadan meesha taalla weliba mufasiriintu waxay idhahdaan cunnada loogu iman jiray waxay ahayd cunno khilaafsan ta dadku uu haysto yacnii beeraha waxaa jira raashin xagaaga go'a iyo raashin jiilaalka soo go'a wakhtiga qaboobaana dhir gaaraa baxda wakhtiga kulaylaana dhir gaaraa soo baxda marka kulayluhu jooga maryamo waxaa loogu yimaadaa bay dhaahdaan wixii go'i jiray wakhtiga qabowga wakhtiga qabowgana waxaa loogu yimaadaa iyadoo haysata samar timeka midhihii go'i jiray waa waxaad u cajiiba nebigii baa la yaabay gabadhan yar iyo cibaadadeed iyo waxaan ay haysato dabeetana wuxuu yidhi yaa maryamu annaa laki haada naha maryamay xaggaad ka keentay buu yidhi arrintan raashinkanuun meesha yaalla xagguu kaaga yimaadaa su-aashaa buu weydiiyey waxay ugu jawaabtay qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaaba ilaahay buu ka yimi bay tidhi ilaahayna ciduu doono isagaa arsaaqa xisaableyey gabadha tan karaamadii ka dhacday waxay xasuusisay nebiga kani inuu dib alle u baryo nebiyullaahi zakariya waxba ma dhali jirin waanu gaboobay haweentuu qabayna waxba may dhalayne way gabowday odaya islaan gaboobay bay ahaayeen dabeetana nebiyullaahi zakariya isagoo nebiyaba gabadhan yar cibaadadeeda iyo karaamaadkan ka dhacaya markuu arkay ayaa waxay ku bixisay inuu dib alla u xasuusto isna alla baryo inay suurtagal tahay isagoo da'daa gaadho islaantiisuna da'daa joogta in ilaahay ilma siin karo hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala ilaahay baa qur-aanka markaa wuxuu ku leeyahy hunaalik dacaa zakariya rabba halkaas baa ilaahay yidhi markuu arkay zakariye gabadhaan shaqo teginoo halkan iska fadhidaaba inay wax cunayso halkaa markuu arkay buu ilaahay baryey buu alla leeyahy subxaana wa tacaala qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba innaka samiicu ducaa ilaahayow duriyad fiican beer fiican isii buu yidhi adiga ducada aqbale ilaahayna wuu ka aqbalo isna nebi yaxyaa la siiyey maryama waxay kaloo tusaale u tahay gabadh kasta oo qiyaamaha cifadeeda dubisa oo tidhaahda waan baahday bay tusaale u tahy walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku ammaanayaa ammaan gaaroo ay leedahay oo ah inay dhowrsanayd oo aan hunguri qaadin saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wa maryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha fanafakhnaa fiih min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubih wa kaanat min alqaanitiin qiyaamaha gabadh kasta oo cifadeeda ku xadgudubta oo dhallinyaronima qaado oo magaalo gasha oo tidhaahda waan adkaysan kari waaye meel xun baan joogay waxaa la leeyahay maryamiba way adkaysatay wax bini aadam yeeli karo ayaad adigu dumisay maryamiba ilaahay tiisii bay raacday ee adaad diiday alle tiisii inaad raacdo waxaa ilaahay uu tusaale inooga dhigay maryama inay aakhiro ibtilaaga ay u noqoto gabadh kasta oo lagu dhex ceebeeyo tolkeed laakiin iyadu go'aansata inaanay ilaahay jidkiisa marnaba ka weecanin inkastoo dadku ay waxay doonaan ka sheegayaan waxay doonaan dad ha sheegaane gabadh daahir oo cifadeeda ilaahay uu ka markhaati kacay oo haddana bulshadii ku xeerayd iyo dadkii la noolaa ay ku ceebaynayaan inay gabadh xun tahay bal ee ay ku leeyihiin markay arkeen iyadoo uur leh ama iyadoo ilma sidata ay ku leeyihiin maad ahaan jirin adiguna gabadh xun waxaad ahayd maa kaana abuuki imra'a sawin wamaa kaanat ummuki baqiya yaa ukhta haaruun bay lahaayeen aabahaana ma xumayn hooyadaana gabadh suuqa gashay ma ahayn adigu waxaan xaggaad ka keentay bay ku lahaayeen qiyaas inan yar oo cifadeeda dhowratay oo ilaahay caabuday oo bulsho haddana la dhex timi iyadoo uur la-un waxa dadkaasi ay odhanayaan ama waxa la sheegayo intee dhib gaadhaad u malaynaysaa gabadhaa miskiinta ah ee cibaadadeeda wadatay ee la arkay un iyadoo uur weyn leh balee la arkay iyadoo ilma sidata maxaase dadku ku odhanaya ilaahay waa ka yuhuud markuu ceebaynaya ku tilmaamaya waxyaabahii lagu nacdalay yuhuud inay ka mid tahay maryamo waxay ka sheegeen buhtaankii weynaaye ay maryamo ka sheegeen inuu ka mid ahaa laakiin qofku hadduu ariiqa alle laasimo ilaahay baa u ballan qaaday inuu faraj u furayo maryamo yaa difaaci lahaa haddii la yidhahdo inantani waxba may samayn iska daaya yaa dhegaysanaya ilaahay baa difaaco wuxuu ku difaacay waxaanay dadba filaynin maadaama cirdigeedii iyo sharaftideedii dad uu ku xadgudbay ilaahay baa difaacu sameeyey yaa difaacu noqday maryami yaa laytanii mitu haada yaa laytanii mitu qabla haada wa kuntu nasyan mansiya markay lahayd ayaa ilaahay faraju soo furay oo waxaa la yidhi dee gabadh tolkeed ku dhex ceebowday waa inay iska tagtaa markay iskaga tagtayna cidle markay u baxdayna wax la cuniyo waxba toona ma jiraan waa gabadh umul oo hadda umulaysa dabeetana calaacalkii bay tidhi balmaan iska dhintaba ama tu aan laba garanayn ilaahu maad iga dhigtid bay leeday markay aragtay dhibta haysataa intay leeg tahay ilaahay baa faraju furayoo waxaa lagu yidhi geeddan timire aad joogto jirriddeedun yaro taaba baa la yidhi ilaahay baa kaaga soo da-inaya rutaban janiya timirtu marka malabku ka da'aya ay jilicsantae aanay engegin ee sida malabka loo dhuuqo oo kale taas baa ilaahay kaaga soo dejinaya halkanna biyo kacab baa la yidhi hoostan hoosana biyo ka cab timirtaada iyo biyahaaga isku cab oo waqarri caynan baa ilaahay yidhi ishaaduna ha doogsato waxba ha warwarin anaa faraj kuu furaya baa ilaahay leeyahy ishaaduna ha doogsatee waxba ha warwarin maryamo waxaa la yidhi tolkaa markaad u tagto adigu waxba ha isdifaacina iska aamu ilmahan yarun farta ku fiiq kanba alla ka hadlinaya isagaa ku difaacaya adigu iyo waxba ha qabanin iyadu ilaahay bay adeecday ilaahayna wuxuu u tilmaamayaa farajkeedu siduu noqonayo adigu waxba haysi dhibin ba alla leeyahe mujarad waxaad samaysaa ilmahan tilmaam fa ashaarat ilayhi baa alla leeyahy ilmihii bay u tilmaamtay qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya jees jees la bilaabo waxaa la yidhi waxaan yare dharabta saaran maxaanu kala hadallaabay ku yidhaahdeen markay tidhi anugu hadli maayo ilmahan la hadla kan maxaanu kala hadlaabaa la yidhi waad wareerinaysaa une kii yaraaba alla ka hadliyo wuxuu leeya qaala inii cabdullaah aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiya isagoo dharabta saaran buu leeya wardadow ilaahay addoonkiisii baan ahay nebi baanan ahay ilaahay baana kitaabi siiyey waa ilme la sido ayaa saa sheegaya ilaahay baa difaacay cirdigeedii iyo sharafteedii ilaahay baa u difaacay subxaana wa tacaala waxaa tusaale idinku filan qur-aanku uu tusaale u bixinayaa gabadh hooye ilmaheedii lagu weeraray laakiin uu alla faray wax adag hooye ilmo ay dhashay in la yidhaahdo ilmahaaga qaad oo baddaa ku rido iskaga tag anaa badbaadinaya intaad aqbali karaysa in lagu yidhaha qaad ilmahaaga oo intaad qaaddo baddaa undhig dabeetana liivin ka tag adigu ilaahay baa badbaadinaye ummu muusa nebiyullaahi muuse hooyadii ilaahay baa qur-aanka inoogaga warramayo waxaa la yidhi qaad ilmahooradoo baddaa dhigoo iska dhaaf adigu markaasaa ilaahay u ballan qaaday weliba aayadda qur'aanee ilaahay leeya wa awxaynaa ilaa ummi muusa an irdaciihi faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyam walaa takhaafii walaa taxzanii ina raadduuhu ilayk wajaaciluuhu min almursaliin ilaahay wuxuu u tilmaamayaa aayadda tani laba amar iyo laba nahyi iyo laba khabar ayaa ku sugan waxaa alle uu tilmaamayaa subxaana wa tacaala ilmaha naaska nuuji baa la yidhio oh, haddaad u cabsooto hadduu boqor amar buu soo rogay ninkii kibreeye waddanka haystay uu leeyahay waddanka dadka ku nool ee reer banu israa'iil la yidhaahdaa dumar mooyaane rag ma dhali karaan wixii ay rag dhalaan waa inuu dhintaa oo la dilaa wixii dumarana ha la daayo shaqaalaha noqdaane dawladdii amarkaa markay soo bixisay hooyadiina muuse hooyadiioo haysataana ay meesha joogtaa ilmahan xaggay qabadsiin way warwartay ilaahay baa wuxuu yidhi markay umushay waxba ha werwerine ilan intay uurka lahayd lama garanaynin wiil iyo gabadh waxay sido laakiin markaa umusho khatar bay ku sugantay waxaa la yidhi ilmaha kan adigu naaska iskaga du laakiin dee ilmo yari miyuu ku aamusaya wuu qaylinu wuu ooyiyo xaafadaha iyo jaarku waa lagu ogaanaya un in ilmo meesha joogo marka uu rabshada bilaabo haddaad cabsata baa la yidhi un adigu badda ku rid qaado baddaa iskaga rid dabeetana baa ilaahay ku yidhi ha biqin hana murugoonin anigaa soo celinaya oo weliba rasuul ka dhigaya baa ilaahay yidhi anaa kuu soo celinaya isagoo weliba rasuulna noqonaye waxba ha u biqin haweenaydii qalbigeedii intay xidhxidhay bay ku ridday ilaahay baa u badbaadiyey waxa uu qur-aanku inoo tilmaamayaa walaal inan walaalkeeduu khatar galay oo uu gacan gaaleed galay oo la faraya inay basaasi tagto waa inanay noloshu badday tol kala weydiiya cid wax u dhicisa oo la yidhi orodoo wax soo basaasoo soo dhegedhege balwiilkii halku ka dhacay oo weliba loo diray mishanka ah inay boqortooyada qanciso ilmaha kan in cid u hayn karaysa ay jirto qiyaas inan yar oo walaalkeed loo baqayay oo ay ka baqaysay boqortooyadu inay disho oo ilmihiina gacantii boqortooyada uu ku dhacay oo loo diray mishanka inay ku guulaysato inay walaalkeed badbaadiso waxay tusaale u tahay gabadhu haddii ay mu'minad dhaba tahay inay qalbiga xidhan karto aanay baroor iyo baqatoon aanu ka muuqan karin inay iyadoo mishankaasi fulinaysa ay u tegi karto ninkii dadoo dhammi ka baqaya dadoo dhan laynayay inay u tegi karto weliba iyadoo ku doodaysa inay hayso wiilkan cid badbaadin karta waa muuse walaashi hooyadeed waxay tidhi nabalorod oo isha soo marmariyo eeg way bidhbidhaamisee waxay ogaatay in gacantii boqorrada uu ku dhacay dabeetana way u timo waxay tidhi waar anaa idiin haya cid u fiican oo korinaysana naas nuujin karta waa la shakiyey bay yidhahdaan mufasiriintiiba waxaa la yidhi ma waxba isu tiiniye waa kanoo may bay tidhi waxa unaan e, ilmaha kan cid e, dhowrtaan u haya yacni way awoodi kari waayeen inay qalbi jileec la timaado oo ama muujiso inay ilmaha kan walaalla tahay ama ciddan loo diraya inay hooyadeed tahy hooyadii waa la faray ilmahaagaa badda ku rid anaa ilaalinayana ilaahay intuu ilmaheedii u soo celiyey baa weliba lacag lagu siiyey iyadu markii hore waxay u baqaysay in la dilo badda ku rid baa lagu yidhina laakiin ilaahay intuu ilmihii soo celiyey baa la yidhi weliba lacag ku qaado oo ilaahay ilmaheedii naasihii dumarka kaleoo dhan baa alle ka afxidhay oo wuu diiday nebi muuse naas kaleba inuu nuugo isagoo ilmo yara kadibna markii islaantan loo keenayna wuu iska jaqay waxaa la yidhi markaasi ha jaqee bal koriyo kharashkanna weliba ku qaado waa radaacadii ilmaheedaa weliba lacag lagu siinaya waxaa ilaahay tusaale inugu siinayaa qur-'aanka haween dani ay badday inay shaqaysato waalidkeed gaboobay oo u da' noqday aabbaheedoo da'a guriga jooga walaalana ma hayso u shaqeeyiyo cid biilisa duruuftu waxay badday inay xoogsadaan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa haweentaasi siday u dhaqmi lahayd mithaal baa layna siiyey nebiyullaahi muuse markuu ninka soo dilay ee soo baxsaday ee meel maraya waa kii geedka yimi meel xoola laga waraabsanaya buu yimi dabeetana wuxuu u yimi ولما warada ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما qaalata laa nasqii xataa yusdira alricaa wa abunaa shaykhun kabiir wuxuu yimi laba hablood oo xishmadi ka muuqato oo aan ragga dhex boodaynin ee ceel la wada joogo dar dadkii oo dhammi u soo arooray oo xoolahoodii wada laakiin iyagoo aan ragga dhinac ordayna xoolahoodii gaar ku haysta oo sugaya intay nimankani ceelka uga baxayaan oo marka raggu ceelka uga baxo ku talagalay intay u tafaxaytaan inay xoolahooda waraabsadaan waa laba haweena oo iyagu reerka xoolahoodii raacayo ilaalinayo o u shaqaynaya aabbahood waxay ku yidhaahdeen muuse markaa waxaanu nahay laba gabdhood oo aan xoolaha waraabsan bay yidhaahdeen raggu inuu meesha ka tago dadkan wax waraabsanayaa mooyaane aabbahayana bay yidhaahdeen waa oday gaboobo dan baana badday inaanu sida tan yeelo muuse markaasi wuxuu yidhi anaa idiin waraabinayo soo horta xoolaa marka muuse nin xooggan buu hayo xoolihii buu hablihii u waraabiyey dabeetana xoolahoodii markii loo waraabiyey bay kaxaysteen waxay ahaayeen hablo caqli badan oo ilaahayna baraya inay ku tala galeen inay mishankan shaqadan ay hayaan si kale ay u oofiyaan inay heli karaan faraasadoodii iyo aragtidoodii waxay gaadhsiisay muuse inuu yahay nin karti badan oo reer lagu aamini karo aabbahood waxay u soo bandhigeen aragtigaa markaa nin ay guursadaan oo reerkana haya in la heli karo may ka xishoonin inay masaladaas soo bandhigaan aabbaheed intay u tagtay bay waxay ku tidhi yaa abad qaalat ixdaahumaa yaa abat istaajirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin bay tidhi aabbow bay tidhi ninka kan abaal mari cid la abaal mariyana waxa u roon nin xoog badan oo ammaano badan muuse laba shay bay ku tilmaameen waayo markuu muuse xoolaha u waraabiyey wuu iskaga tegey waxba muu weydiisanayo wuu caawinayo intuu u waraabiyey buu geed hadhkii iska tegey muuse ilaahay buu baryey isagoo le alle subxaana wa tacaalaa leh rabbi inii limaa anzalt ilaya min khayrin faqiir ilaah waxaad xoogiyo awoodi siisay buu leeyay maanta cidlaan ka fadhiya waayo isba wuu soo cararo waxba ma hayo geed buu iska hoos fadhiya wuxuu leeya ilaah waxaad awoodi siisay ee khayra aad ii dhiibtay maanta cidlaan ka jooga faqiir baan ka ahay labadii habloodna intay aabbahood ka yimaadeen oo la soo tashadeen bay u yimaadeen muuse waxay yidhaahdeen markay qisadii u sheegeen ayuu odaygii yidhi bal iigu yeedha ninka markii ay u yeedheenna fa jaa-at ixdaahumaa tamshii cala istixyaa ilaahay wuxuu sifaynayaa hablahani ninkan markay la hadlayeen siday u dhaqmayeen iyadoo nalabnalabnoo ordaysa may soo geline waxay u yimaadeen baa ilaahay leeyahy iyadoo si xishmadi ku jirta ay u soconayso xishood iyo astaan waayeelnimo iyadoo ay ka muuqato waxaanay ku tidhi aabbahay baa kuu yeedhaya oo raba inuu kaa abaal mariyo wixii aad noo shaqaysay ee xoolaha waraabisay inantu markay lahayd aabbahay aabbaheed ninkan abaal mari kumay odhan abaalmari xoolo uu inoo waraabiyo oo shaqadiisiisii ee waxaad mooddaa inay mustaqbalka dan kale ka damacsanta oo ah ninka kan sifaadkiisay sharxaysaa waxay leedahay shaqana wuu qaban karaa ammaaneyona wuu leeyahy yacnii ragannimona waa leeyahy diin iyo ammaanona wuu leeyahy waa labada kriteer waa labada sife ee qof kasta shaqo uu ku qaban karo inuu qofku shaqada tan aqoon iyo awood cilmiyeed ama jismi uu leeyay inuu qaban karo iyo inuu leeyahay ammaano aanu tuugahayn labadaa sifo qofka haddii laga helo waa waxaa qof kastoo shaqaalaha lagu shaqogeliyo idan aayaadkan waxaa laynoogu tilmaamayaa hablo ay duruuftu badday inay reerkoodii u shaqeeyaan oo dabad u shaqo tagaan oo guriga ka baxaan laakiin wuxuu ilaahayna barayaa inaanay ragga iska dhex ordaynaynay si gaara u shaqaynayeen oo wax gaara ay qabanayeen waxaan leenahay qur-aanka waxaasoo dhamoo ku yaalla waa amila ama waa tusaalayaal dhammaantood u tusaale ah qiyaamaha inaanay baxsan karin gabadhiyo odhan karin anigu nebiyada kumaan dayan karaynin ee nebiyadu rag bay ahaayeenoo iyagu waxaasay qabanayeen ee annagu maanan haysanin tusaalayaal dhaba kooxda kalena ilaahay uu inoo tilmaamay kuwo dumara sida ilaahay markuu ambiyada qur-aanka ku tilmaamay wuxuu kaloo tilmaamay maxay kuwo dhibaatooday oo shaqadoodii ka soo bixi kari waayey iyo kuwa shaqadoodii ka soo baxay baa ilaahay uu tilmaamay maalan markaa nebiya la tilmaamay waxaa la tilmaamay fircawn iyo nebiyullaahi ibraahim kii la murmayee namruud ay mufasiriintu ku sheegaan iyo dad badanoo habaarqabayaal ahaa oo ambiyadoodii khilaafay markuu qoladana la tilmaamay waxaa kaloo ilaahay tilmaamaya dumar kaloo inkaar qabayaasha iyana tusaale u ah dumarka habaarka qaba dumarka u ah baa ilaahay tilmaamaya oo ah sheegaysa gabadhu shakhsiyad gaara oo meel taagan inay leedahay oo xataa isagoo nebi qaba inay habaar qabto noqon karto isagoo fircoon qabana khayr qabto inay noqon karto yacni waa shakhsiyad meesheeda taagan marka oo go'aansan karta inay iimaan yeelato go'aansan kartana inay gaalnimo yeelato ilaahay markuu tilmaamay tii fircoon khilaafto leh anaa rabbiya ku tidhi rabbi ma tiida ilaahay baa rabbiya wuxuu kaloo alla tilmaamayaa tu khilaaftay kule anaa nebiya oo ilaahay wuxuu leeya daraba allahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuux wamra'ata luuطin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina صaalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay'a waqiila dkhula annaara maca daakhiliin ilaahay tusaale kuwa gaaleedna wuxuu idiin siinayaabaa la yidhi labadii haween ee labada nebi qabeen nebi luut iyo nebi nuux ee nebiyadoodii intay khilaafeen xumaha sameeyey ee ilaahay cadaabay ee nebiyana wax tari waayeen baa la yidhi subxaana wa tacaala haddaad ilaahay caasido wadaad baa i qaba iyo sheekh baan la joogaa iyo awliya ay dhashay iyo neba ay dhalay midna wax kuu tari mayso haddaad ilaahay diido idan ilaahay wuxuu leeyahy labadii nebi waxba may tarin ee waxa lagu yidhi gaalaatine gala naarta waxaa ilaahay tusaalahan ina siiyey markaa ahlu iimaan kuwa ah oo gaalo khilaafay bal ee kuwa ilaahya sheegtay khilaafay iyo kuwa kaafiriina oo nebiya khilaafay waxaa kaloo alla qur-aanka tusaalayn ugu siiyey boqorro nebiya loo soo diroo diiday oo ummaddoodii halaagay waxaa kaloo ilaahay qur-aanka tusaalayn ugu siiyey haween boqorro ah oo nebiye loo soo diray oo dowrkay nolosha ku leeyiin gartay oo inta islaameen nebiga rumeeyey oo ogolaaday inay ambiyadani meesha maamusho malikatu saba boqorad bay ahayd ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo wa uutiyat min kulli shay baa ilaahay yidhi naag boqorad oo waddan ka talisa malikatu saba oo wax walba haysata baa ilaahay leeyahay bay ahayd awood badan markuu nebiyullaahi sulaymaan warqadda u soo qoray uu yidhi islaam oo adinkoo islaama kaalaya waxay la tashatay qoladii xaashiyadii agteeda ahayd fircoon markuu xaashiyadii wax weydiiyey waxay yidhahdeen waad xoog badantae nimankan dabadda u saar laakiin gabadhan madaxda ahi markay la tashatay dadkeedii waxay ku yidhaahdeen waynu xoog leenahay adigu go'aami bay yidhaahdeen gabadh caqli badan bay ahaydoo waxay tihi waar keligay waxba go'aamin maaye maa kuntu qaaicatan amran xataa idinkoo wax ii sheega mooyaane waxba go'aansan maaye taliya bay tidhi ragow aan wada tashanno talaa loo sheegay weliba waxay tilmaamtay boqorradu haddaynu jabno inay khatar yihiinoo dadkii cizada lahaa iyo sharafta in la dulaysan doonay mahlaka hayna gelinninee tashada bay tidhi akhiiran gabadhii way islaamtay may odhanin waa nalayaso madaxnimaana laga qaaday innii aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin bay tidhi ilaahay baan anigu isu dhiibay bay tidhi nebi sulaymaan maciisaan la islaamo allaan isu dhiibay aniga iyo ba ilaahay baanu raacayna gabadh aad u caqli badan bay ahayd waxay dhahdaan weedhaha diblomaasiga ay ku hadlaysay carshigeedii waa tii intii la qaaday jinku qaaday ama kii cilmiga la siiyey intuu qaaday waa tii la geeyey inta saba laga qaaday baa falastiin nebiyullaahi sulaymaan oo jooga loo geeyey dabeetna wuxuu yidhi waar carshigan sariirteedii boqortooyo weeyaan kursiga boqortooyo dhan bedela buu yidhi bal siday ku taqaanay si aan ahayn gabadhan buu qiyaasayaa bal caqligeedu intuu leegiyey wuxuu ku yidhi markaa haakadaa carshuki naakani ma yahay baa la yidhi gabadhay carshigaagii sidanoo kale ma aha sariirtii boqortooyada aad ku ogayd saba aad kaga timi sidanoo kale ma u ekaa baa la weydiiyey weedh diblomaasi uu yidhaahdo tii ugu qaalisanayd bay tidhi kaannahu huwa bay tihi waa isagii oo kale run iyo beentoona markaa ma aha isagiina wuu noqon karaa hayrkiina wuu noqon karaa wax u eg labadii jawaabood midna may bixine waxay tidhi kaannahu huwa waaba isagii oo kale waxay garatay dowrka ay nolosha ku leedahay ilaahay ugu talagalo intay islaamtay ayay tolkeedna badbaadisay oo ay nebi sulaymaan u hoggaansanaatay halkuu fircawn tolkiina uu badbaadin waayey ee badda alla ku halaagay isaga iyo tolkiiba waxaa alla taana tilmaamayaa gabadh sulto gaadhay laakiin markii iimaan iyo diin soo gaadhay wuxuu alla fara yeeshay madax bay ahayd imika waxaa laga yaabaa dadka badh inay yidhahdaan gabadhu maxay madax u noqon weyday waar kuwii islaamayba wa iskaga hadheen dumarkii hore ee ilaahay tusaalaha idinka dhigay ee iyagoo boqortooyo haysta ah inay duni dhan ka telinaysay oo ilaahay uu ku tilmaamayo boqortooyaday haysatay weliba ilaahay leey wa uutiyat min kulli shay haddana markay islaamtay ilaahay wuxuu leeyay way ka tanaasushay idan qur-aanka waxaa u baahantihiin inay in badan akhridaan ilaahay kitaabkiisu inuu maciina ahaado wakhtigii lay qadaray ama loo qoondeeyey inuu mutamar ku socdaa wuu dhammaaday amhilada qur-aanka ku jirtaana way badan tahy waxaan u doortay inaan mawduuca gabadha ee qur-aanka misaalka waa la bixiyey idiin tilmaamo inaadan idiin tilmaamo dawrka alle uu gabadha ugu talagalay inay ilaahay weydiisa anaydan wadaad weydiinin waayo qur-aanka hadda akhridaan wadaadku ama falsafad reer galbeed ha qaato ama labaclabacle ha ahaado ama ha adkaado ama mintid ha ahaado ama garab bidix wuxuu doonaya ha sheegto waxa kaaga filan inaad kitaabka qur-aana u fiirsatid waxaa kaaga filan inaad eegtid kuwa alle tusaalaha kaaga dhigay ilaahay markuu kuwan soo qaadayay dumarkan waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwa ah hiigsataan inay noqdaan noloshiinna kuwa ah kaga dayataan waxaa ku jirta markaa tusaalayaashii oo dhan aakhirana cudurdaar heli maysid marka adiga oo muslim oo ilaahay qur-aan kuu soo dejiyay haddaad cudurdaar kala raadiso ikhwatii fi lcaqiida kelmaddayda waxaan ku soo koobaya qur-aanku waa hadyi ilaahay leeyahay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam baa ilahay yidhi qur-aankani wuxuu dadka ku hanuuninayaa tub la arko tii u toosnaan badan haddaabay jirto wadooyin dadka baday odhan karaar may sidanina fiicantay ta ugu quruxda badan laa ilaahay idin tusayaa baa la yidhi inaynu ilaahay u hogaansanaano awaamirtiisa raacnaa muhima ballanna ilaahay wuxuu ku qaaday hamigeenna iyo kurbadeenna iyo mushkiladeennao dhan inuu isagu faydayo alle subxaana wa tacaala haddaynu inaguna aqballo wuxuu ina faray inaynu raacno in tansuru llaha yansurkum wa yuhabbit aqdaamakum nusuusta qur-aanka ee aan tilmaamay maanta korkiina ku akhriyeyna akhriskayga ha ku koobnaaninee dib qur-aankii u muraajaceeyo bal isku daya inaad si dhaba u deristaan akar min alaaiina imra'a baa ku soo arooray qur-aanka ama sababa nuzuul ay u ahaayeen ama si waadixa ugu soo arooray ilaa soddon dumaraa ka helaysaa nin ka badan kuwaasi dib u daraaseeyo bal isku daya inaad barataan wallahu aclam wabilahi towfiiq jazaahu llahu khayran walaalkeen eh, sheekh mustafa xaji ismaaciil muxaadarada qayimkaa runtii uu inoo soo jeediyey iyo wakhtiga sida wanaagsan ee ugu beegay oo weliba aad moodday inay weliba inoo soo hadhay waxoogaa shan daqiiqo haddii markaa aan yar dul maro muxaadaradii oo ku saabsanayd almar'atu fi lqur'aan wuxuu sheekhu ka hadlay runtii imtixaanaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu geliyey addoommo addoommadiisa ka mid ah oo weliba haween u badan taasoo markaa ay ugu horraysay imtixaankii liibaanta lahaa ee ahaa kii ilaahay subxaana wa tacaala markaa uu marsiiyey maarata maxayday haweenaydii maarata maxayday fircoon ood ogtihiin tihiin maarata maxayday fircoon heerka uu gaadhsiisnaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isagoo daaquuda oo kibirkaasi ilaa heerkaa uu gaadhay oo uu soo diray nebiyullaahi e, haaruun iyo nebiyullaahi muusa in ay maarata maxayday xaqa ay ugu yeedhaan laakiin nin xaqaas aan arki karinba uu ahaa oo ka indha maarata maxayday ilaahay ka indha maarata ka indha tiray in haddana maarata maxay haweenadaa saalax ahayd ee ilaahay subxana wa tacala qur'aanka inoogu sheegay siday ugu samirtay imtixaankaana ay uga gudubtay waxaa kaloo inoo sheegay sheekhu in maarata maxay eday tusaalihii labaa ay ahayd nebiyullaahi ismaaciil hooyadii haajar ood ogeedeen iyadana maarata maxay eday runtii in nebiyullaahi ibraahim amarka ilaahay siiyey ahayd iyadoo umulah ilmaheediina uu ahaa biyo ay gacanta ku hayso in buurihii makaa oo ahayd meel cidlaah wax allo wax jira aanu jirin in ilaahay subxana wa tacala ku imtixaamay inay halkaa dhigtay kaga dhaqaaqdo taasna ay ahayd iimaankeedii wax walba ka weynaa ay su-aashii ay weydiisay ahayd ma ilaahay baa kugu amray inaad halkaa nooga dhaqaaqdo waxaa kaluu inoo sheegay nebiyullaahi ciisa hooyadii maryam binta cimraanna ilaahay subxaana wa tacaala markii hooyadeed maarata maxay ahayd ay nidarka ilaahay maarata maxay u qaaday iyo markii ay maryan umushay sidii haddana maarata maxaydi nadarkii ay sidii ay ugu oofisay ay tihi anugu waxaan jeclaa ilaahayow inaan maarata maxaydi inaad wiil aan kuu maarata maxaydi hibeeyo aad isiiso laakiin haddaad gabadh isiisay iyadii baan laynkii marsiinaya iyadna aad ogeyd in nebiyullaahi zakariya iyada lafteeda markaa uu ku dayasho sidii ay maarata maxaydi ay iimaanka ugu dheganayd ay cabsida ilaahay ay maarata maxaydi ugu hoos noolayd heerkii ay gaadhay iyo imtixaankii dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mucjisadii nebiyullaahi ciisa ka soo dhex saaray iyadoo wax allo wax qofoo u tegay aanu jirin taanay ahayd imtixaankii reer binu israa'iil ay ku gaaloobeen iyagoo awalba maarata maxayday madaxadayg iyo qur-aanku intuu ka hadlay maarata maxayday dhagaadeegooda iyo imtixaankoodu siduu u dhibaato badnaa heerka uu gaadhsiiyey haddana in ilaahay iyadii uu yidhi adugu farta ugu fiiq isagaan ka hadashiinaynaay waxaa kaloo idin xasuusinayaa in baryahan aad magaalada kulley ogtihiin wiil yaroo la yidhaahdo sharfuddiin alkhaliifa oo da'diisu lix sano ay hadda u buuxsantay oo waddanka tanzaniya ilaahay subxaana wa tacaala maarata maxaayade reer ka soo saaray in maanta da'daa uu yahay isu gaadhay heer in boqol kun oo qof intay meel iskugu timaado inuu ilaahay cabsidiisa ugu yeedho muxaadaro halkaa uga jeediyo kolley waad aragteen u maraynaya waxaasoo dhani kolley waxa weeyaan waa tusaalooyin ilaahay subxaana wa tacaala ina siinayo awoodda alla leeyahay iyo siduu isagu tasarufaadkeeda cid uu kala tashanaya aanay jirin isagu uu samaynayo su-aashii u dambeeye markaa maxayde sheekhu uu ka hadlayay inoogu dambaysay waxay ahayd imtixaankii markaa nebiyullaahi muuse hooyadii ilaahay ku amray in uu mar alla markii uu dhashay nebiyullaahi muusa fircoonna uu heer gaadhay inuu yidhahdo wax allo waxa wiil uurka xataa ku jira ha laga soo tuuro kii dhashayna habal la dilo uu yidhi in haddana ay noqotay in imtixaankii iyadii hooyo bal arkaysa ilmaheedii bal filimkaa sawira keliya hadda ilmahaagii ood intaad salladaad ku dhex rida aad biyaha intaad dhex dhigto aad kaga dhaqaaqayso hooyana aad tahay maxaad u malaynaysaa xaalkaasi xaalkaa waxaan u malaynayaa hooye markaa iimaankeedu ilaahay og yahay uunbaa ka bixi karta laakiin mid kale waxaan u malaynayaa inay wax walba haddii lagu tooganayay ku dhaganaan lahayd aanay marnaba ogolaatin ilmaheeda inay gacantiisa ka sii dayso walaalayaal markaa yaanay noqon muxaadaro labaad inaan nii jeediyo laakiin xasuus bay iga tahay oo kollay dadku waxa fiican marka muxaadaro la soo jeediyo in muxaadaradii lafteedii dib laysku xasuusiyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa muxaadaraduna waxay ka hadlaysaa waxa weeyaan qoftii alla ka cabsanaysa ee ilaahay dartii wax allo wixii tallaabo ay qaadaysa inay noqonaysaa markaa mid ilaahay subxana watacala uu ku gargaarayo oo ilaahay baa yidhi waman yattaqi illaah yajcal lahu makhraja aayad kalena ku yidhi waman yattaqi illaah yajcal lahu min amrihi yusra markaa walaalayaal waxa weeyaan iyadoo aan xoogaa filaya inaad wakhti badan aad fadhideen waxaan haddana insha allah aynu ku darsanaynaa barnaamijkeenna shalay oo ina soo gaadhay in aanay haweenku aad aanay u fahmin fandraisinkii masaajidkii masjid alcumar loo samaynayey oo codsi markaa ay noqotay inaanay aad loo maarata maxeeday eh, looga dhaadhicin munaasabadaasi siday ahayd ayaan maanta mar labaad ka faa'idaysanaynaa maadaama aad joogtaan waxaanan ku wareejinaya mikrofoonka walaalkay siciid axmed inuu bal arrintaasi wax idinkaga so بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد walaalayaal hala soo fadhiisto inta dibadda taagan si aan su-aalaadka u bilaabanay insha allah wati bayna wakhti baa inagu socda waxoogaa inta gudaha ku jirtana waxaan ka codsanaynaa hadalka in la yareeyo si aan isku maqalno su'aalaadka aan ismaqalno halla ismaqlo su'aalaadka ma iska daynaa marka waxaan u malaynayaa su'aalaadka inaan loo baahnayn o inaan iska dhaafna ay waajib tahay marka waa yahay su'aasha u horreeyaan bilaabaynaa markaa ha la dhegaysto walaalayaal khayr allah ini siiye su'aasha koowaad waxay leedahay walaal waxaan ku weydiinayaa su'aal mawduuca ka baxsan waxaad moodaa su'aalaadka dhammaantood hal su'aal mooyaane inaanay mawduuca ku saabsanayn hase yeeshee sheekhu waa inaga ogolaaday bal inuu inooga jawaabo laakiin inta dambe waxaan ka codsanaynaa qofka su'aal soo gudbinayaay in uu mawduuca ka soo hadlo si wakhtiga uu inoogu wanaagsanaado su'aashani markaa waxay leedahay gabadhu waa mid mawduuca ka baxsan hase yeeshee waxaan ka shaqeeyaa bay leedahay uh, isbitaal isbitaalkaasina waxa weeyaan nijaasta ayaa aad ugu badan sidee baan markaa ugu tukan karaya oo nijaasa aan iskaga ilaalin karaya bismi illaah waxaan garanayaa un kolle waxa weeyaan qofka muslimka inuu nijaasta iska rabo mar labaadna inuu tukado idan haday xilku saaran tahay inaanad nijaasi kugu bi'in ama hadday kugu baado de inaad iska maydho nijaastu kugu baadaa weyse ma jabiso laakiin waxa weeyaanun meesha kaaga baada in laga maydho hadday nijaas tahay la garanayo dadka in badan waswaas baa iskaga dhaco arma halkaasi nijaasa led waa nijaas wixii la hubuunbaa nijaasa wixii aan la hubine la garanaynin nijaase maaha marka haddii nijaaso cadi ay qofka ku baado inuu iska maydho weeyaan dabeetana salaaddiisa uu tukado wallahu aclam su-aasha labaadina waxay leedahay haddii aad reer tahay dadka gaalada ah weelkooda wax ma ku cuni kartaa waxaana ma ku karsan kartaa mana la saaxiibi kartaa waa su'aalo badan oo isku xidhxidhan laakiin haddaan si guud u wada tilmaamo weelku hadduu daahir yahay waxaa lagu cuni karaa haddii aanu daahir ahaynna inaad iska maydho weeyaan waxaana ka fiican haddaad weel gaara helaysa inaad kaaga ku isticmaasho laakiin haddiiba weelku uu daahir yahay oo wax lagu cuno iyadana dhibi kama jirto waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam haween yuhuuda ayaa casuumay oo raashin siiyey raashinkiina wuu cunay maadaama ay ahlu kitaab ahaayeen laakiin haddii la ogyahay in weelku nijaas uu leeyahy ama u khamre ku cabay ama u khasiir ku cunay in la maydho weeyaan markaas iyo weel nadiifa ah uu yahay masalada saaxiibtinimadu waxay ku xidhan tahay waxaad kala saaxiibayso haddii qadiyad adduun ay tahay arday aa wax wada akhrisataan ama aad caynkana mushkilad badan maaha laakiin kalgacayl diimeed iyo waxaan looma qaadayo saaxiibnimaduna ma bannaynayso wixii sharciga mamnuuc ku ahaa wax kasta oo shareecada mamnuuc ku ahaa waa inay mamnuuc noqdaan o aanay noqonin waxaad u tasaahusho ta kale waxaa habboon de inaad adna diinta gudbiso oo intaad tidhaha waan la saaxiibayan wixiisun in aanu kugu akhrinin inaad wax ku akhridid adna si aad u islaamin karaysid qof ma muslimin kartid ilaa xidhiidhu idin dhex mara mooyaane marka xidhiidhka caynkaasi dhib ma leh su-aasha kale waxay leedahay ma u bannaan tahay gabadha muslimadda ah inay shaqayso nin iyo gabadh shaqo looma diidin laakiin waxay ku xidhan tahay waxa uu ka shaqaynayo iyo meesha uu ka shaqaynayo iyo sababta uu shaqaynaya bay ku xidhantahy nin iyo gabadh wax xaaraana inuu ka shaqeeyo uma bannaana nin iyo gabadh inay ikhtilaad badsadaan uma bannaana ama ay meel mukhtalad oo aan laga maarmi karo inay ka shaqeeyaan haddii ay ka maarmi karto haddii gabadha duruufi ay qasabto oo iloobay low qasabta inay shaqaysato waa inay shaqaysataa shaqo xishmade ay ku jirto oo aan dhibi jirin oo maala hadday dhakhtaro tahay inaanay khalwo samaynin inay cidda neersinkeed iyo dadkan kale inay la joogaan qofka marka ay hadday haweenyiin ama waxa kan marka ay dawaynayso ama marka ay e, wax u qorayso yacnii shuruudii islaamku uu baahnaa hadday gabadh xaasa tahay waa inuu ninka iyo iyadoo isku waafaqaan inay shaqayn karto laakiin ogsoonoowuun shaqo la qabto shaqada maxaa laga faa'iidaa lacag wax la qabto oo dunida laga shaqeeya bini aadan baa ugu qiimo badan ilma in la tarbiyeeyaa waa qiimaha ugu sarreeya qof bini aadam uu qaban karo sidaa daraaddeed inaad lacag soo urursato laakiin caruurta aada lumisaa waa kuu khasaare waxba kuu kordhin mayse lacagtaasi waxaa habboon markaa shaqadu inay xuduud leedahay markaa shaq oo waa fasaxan tahay laakiin waa inay shuruuddeeda yeelataa wallahu aclam su-aasha kalena waxay leedahay nebiyullaahi ibraahim waxaad noo sheegtay inuu xaaskiisii uu kaga dhaqaaqay meel cidlaah diintu markaa ma bannaynaysaa in raggu uu xaaskiisa ka tegi karo <coughs> tegistu hadday tahay dee nebi ibraahim horta ilaahay baa faray oo imtixaan reerkan la marinayay bay ahayd nebi ibraahimna ilaahay imtixaanno badan buu geliyey imtixaanada waxaa ka mid ahaa inuu gowraco ilmihiisa waxaa ka mid ahaa ilmihiisa iyo carruurtiisa intuu bannaan dhigo inuu ka dhaqaaqo iyadoo ilaahay eegayo ibraahim siduu yeelo lana eegayey gabadha iyo wiilkan yari sida yeelaan intoodabana ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa inay ku guulaysteen imtixaankii la itixaamay marka ibraahim may ahayn dayacuu dayacaye markay weydiisay ay tidhi maxaad nooga tegaysaa ma ilaahay baa ku faray bay weydiisay inaad meeshan intaadna dhigtana kaga tagto nebi ibraahimna wuxuu ku yidhi haayo ilaahay baa sidaa igu yidhi halkaa dhigo ka dhaqaaq marka waa masalo gaar oo ilaahay uu ku imtixaamayey ee dee nin muslimo lama odhan oo caadiya sida shareecadeenna ku qoran intaad gabadhii iyo carruurta ambiso adna ka carar ama ka baxso cidima sheegin ee xil baa saaran qofku xilkiisii inuu guto haddii uu meel muslim ama meel ay ku dhowrsooyin intuu geeyo ama uu shaqo tago ama waxuu ka meel uu ka doono xuduuddii shareecadu ay ogolaydna ay tahay xuduudda uu maqnaanayaa taasna waa la samayn karaa wallahu aclam su-aasha kale waxay leedahay ah, waxaan ahay gabadh xanuunsanaysa ilahay inaan ka baryayna insha allah ilahay inuu cafiyo inuu caafimaad siiyo gabadhaasi markaa waxay leedahay waxaan ah, xanuunkay hayaana wuxuu ku saabsan yahay maskaxda ama madaxa ninkaygii markaan weydiiyo inuu isoo furana uu aad buu ii meermeerinayaa markaa ma ka furmayaa waa su-aasha koowaad maxaase ila gudboonna waa su-aasha labaad dhammaanna waxay naga wada codsanaysaa gabadhaasi inaan ilaahay u barinno inuu ilaahay caafimaad siiyo biidn illahi alkariim bismi illaah ilaahay iyad iyo dadka kale muslimiinta xanuunsanayaba caafimaada siiyo haddii ay xanuunsatay macnaheedu maaha inay automatically u furmayso duu ninku xanuunsada iyo hadday gabadhu xanuunsato toona wax automatic oo furmayaa ma jiraan waxaanay ku xidhantahy dee nin iyo gabadhi inay kala tagaan inay jirto asbaabo dhibaya inaanu guurkani jiri karin ma garanayo cillada odhanaysa gabadhu hadday xanuunsato ilowbaylan waa in la furaa waxaabaan odhan lahaa gabadhu de hadday xanuunsanayso ninku waa inuu dayac tiraayo ilaaliyaaye laakiin gabadhu hadday xanuunsato oo haal la sii daayo wax sheegayaanu garan maayo laakiin hadday jirto asbaab macquula oo keenaysa inay gabadhu ninka ka tagto waa inay qaadi islaamiya u sheegtaa markaa asbaabtaa uu aqbalo qaadigu ayaa lasii daynaya ama inay tahay una layska kay sii daayo nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aya gabadh kasta oo aan wax sababa haysan oo talaaq iska dalbataa janno ma uuriso uu nebigu ku tilmaamaya idan ma bannaana inay gabadhu iska tidhaahdo un hallay furo laakiin hadday sababi jirto gabadh baa nebiga u timo waxay tidhi ninkaygii dhibaatay sheegatay dhibaatadaasi may ahayn wuxuu ninku sameeyey waxay ahayd inuu ninku fool xun yahay oo ay xijisan kari weyday waxay tidhi ninkaygii baan arkoo soo socdo raggu la socday isagaa u gaabnaa u fool xumaa caynkan ahaa aniguna inaan ilaahay caasiyo ayaan diidayaa bay tidhi ee ilaahay rasuulkiisiiyo ninkan iga fasaxa saxaabigii nebigu wuu yeedho wuxuu ku yidhi gabadha na gabadhay ma celinaysaa buu ku yidhi de haddaad adgu saan doonayso wixii uu ninku ku siiyey beer weyn buu siiyey haabay tidhi waa u celinayaa wuxuu ku yidhi war beertaada ma qaadanaysaa gabadha ma iska sii daynaysa haa buu yidhi haddii beertaydii la siiya waa iska sii daynaya dabeetana sii buu kusii kala daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal waa in sababi jirta ama gabadhu un dee inta iska fadhiisatun inay tidhahdo in lay furaan doonaya iyaduna wax fiican maaha diintana kuma bannaana wallahu aclam halkan laba su'aalood baa isdaba joogta su-aasha koowaad waxay leedahay muxuu yahay xukunka gabadha cunta kiniinka lagaga hortegayo dhalmada ama gabadhu inay uraysato hadday bannaan tahay mararka qaarkood maxay tahay shuruudaha lagu xidhay waa su-aasha koowaad su-aasha labaadna waxay gabadhu codsanaysaa hadday gabadhu ninkeedu uu yahay waxmatare dhinac diineed iyo adduunyaba hase yeeshee carruuri meesha ay joogto inay ka fududaysatana lagama maarmaan ay tahay furniin ma ka dalban kartaa hadduu yahay waxmatare aan meel la ku habboonayn dee adna wax ku tari maayo laakiin su-aasha isweydiintale waxa weeyaanuun qiyaastaadoo keliya miyaa waxmatarannimada lagu noqda labada qof hadday isqabtaan midba ka kalunbu ka cawda marka haddii dee dadka ama tolka ama aabbo iyo hooyo iyo dadkii ku xigay ama isaga kuwii xigay ama qaadigii muslimka ama dadka muslimiintii hadday qiimeeyaan mas'alada tanna inaad u ashtakooto in lagaa siiyo warqadaada weeyaan waa hadduu waxmatare yahay aad tidhi aakhiriya adduuntaona waxba kama taro adna kaasi waxba ku tari maayo tan ku saabsan kiniinka dhasha in si joogta joogtaa ah loo joojiyaa iyaduma bannaana say culammadu u badan yihiin laakiin duruufaadka qaarkood muddo la tilmaamo waa la joojin karaa haddii caafimaad ama asbaabo kaleoo sharciyo la garan karo ay tahay waxa keenaya in dhashatan ama muddo la joojiyo ama wakhti dheer la joojiyo waa la joojin karaa laakiin ma bannaana gabadhu iyadoo ninka waxba u sheegin keligeed intay pillaris iska liqdo inay sidaa ku joogta iyadu ma bannaana waa khiyaamo ninka laftiisu inuu billarun iska liqo isagoo gabadha waxba u sheegin ma bannaana laakiin waa inay noqotaa haddii ay asbaab sharcigi jirto in ninka iyo gabadhuba waxa kanay og yihiin raallina ka yihiin asbaabtuna waa inay noqotaa asbaab sharciya bilariskan ee waxyaabaan kiniinkan iyo waxaan liqistoodana waxbaha ku dheeraynina inkaar badan baa ka dambaysa oo caafimaad ahaan xataa aan u fiicnayn siday dhakhaatiirtu sheegayaan marka wax lagu degdega iyaga laftooduna maaha saa daraaddeed fatwo caami ma jirtee qof waliba hadduu dhib gaara isagu sheeganayo ama masalo gaara sheeganayo cidda ahlucilmigaee ugu dhow ha weydiiyo wallahu aclam su-aasha kalena waxay leedahay anigoo jilbaab ku xijaaban marka aan shaqaynayo khimaar ma ku shaqayn karaa khimaar iyo jilbaab iyo waxa aad kale sheegayso dhan markaad isku darto adigoo asturan oo aan intii ku cawro ahayd meelle kaa muuqanaynin haddaad shaqaynayso meesha shaqaduna ay bannaantay meel laga shaqeeyo ay tahay waad shaqayn kartaa maradu noocay u talan tahay shardi maaha laakiin waxaa shardiya dhulkii lagu yidhi qari inaanay sawir iyo muuqaal midna ku muuqanaynin ee inay sidii alle uu yidhi u qari inaad u qariso ayaa shardiya amaa marada sida loo tolayo miyaan isku sii wada daaya ma dhowr maro oo kala sarreeyaan ka dhiga ma mid qaarka sara iyo mid qaarka hoosaan ka dhiga see loo talanaya hadday tahay adeeg ku jirta si gaaroo la yidhi maryaha loo tasho ma jirto ee waxaa jira in la yidhi ha la qariyo jidhka intaa leeg oo maradu yaynay noqonayn mare kugu dhegsan oo suuradaada muujisa iyo mid khafiifa iyo mid kuwa gaaleed iyo waxa inaanay noqon unbaa shardiya amaa tolmaha qaabkiisu kii adiga ku qanciyo talo su-aasha ugu dambaysa waxay gabadhani leedahay waxaad noo sheegtay sheekh in nebiyullaahi ibraahim uu isagoo oofinaya amarkii ilaahay uu xaaskii meel cidlaa kaga dhaqaaqay halkanna waxaan ku haynaabay tidhi kanada in raggii sidaasoo kale ay u dhaqaaqayaan oy bakistaan iska aadayaan marka ninkaygu tabliiqa ama raaci karaa oo amase ma tegi karaa waddamada sidaas oo kale bakistan ay ka mid tahay haddii aan ahay qof uur leh ama haddii aan hayo caruur fara badan qofka muslimka ah nin iyo gabadhba wixii alle ku waajibiyey ee la yidhi ilaali inuu ilaaliyo weeyaan qofka muslimka ah hadduu nin yahay iyo hadduu gabadh yahayba waa inuu raacaa wixii alla uu faray haddii la yidhi diin ha la sheego waa in diin la sheega gabadhu inay tidhahda ninkan lama baxo ee halkan uun fadhiyo aniga yaag fadhi maaha ninkuna haddii wax dayacmaya ay meesha joogaan oo caruur ama gabadh uur loo khatar ku jogan ama wax dayacmaya hadday joogaan isna inuu iska taga maaha arrinta waxay ku xidhan tahay markaasi waajibaadka qofka saaran oo dhan waa inuu wada fuliya haddii maalan waajibaadka ku saarani inaad meesha ka safarta aanay suurtagal ahayn dee dacwadda isagoo halka joogaba uu sheegi karaa haddii waajibaadka saarane ay u sahlayaan inuu dhoofi karana wax ka mancinaya inuu dhoofaa markaa ma jiraan laakiin waxa weeyaan un wax waajib ah oo shareecadu ay qofka muslimkaa ah fartay nin iyo gabadhtoona in la dayaco maaha gabadh muslimada oo uur leh uurka dee hadday iskaga caafimaad qabto mushkilad maaha iyadoo uur uurlay dee shaqaysataa reerrari jirto socon jirta laakiin hadduu uur dhib ku haya uu yahay oo aan uur laga safri kara aanu ahayn qof buka ama uur haada ama wax kale haadee hadduu xanuun jiro dee in la dhowraabay bay xaq u leedahay ninkana inuu bagastaan wax ka soo wacdiya dee waajib gaaroo isaga saaran maahee inuu halkanba wax ka wacdiya waa waajib saaran wallahu aclam gabadha muslimadda ama ku waajibba hadday gusli u baahan tahay ama haddii xadas dhaco ilaa ay biyo hesho inaanay bixi karin gusligu waa waajib qofka muuminkaa ah, nin iyo gabadhba saaran waa haddii sida aan u fahmay ay waraaqdu tahay far aan aada u waadixayn bay ku qoran tahe maalan janaabadu maaha waxuu qofku la dhunto ama fikradday soomaalidu ka haysatee la yidhaahdo hadduu qof janaabaysanay ilmo warko ama hadduu wax arko balaaya ku dhacday iyo wuu shaashoobayo waxaas waa iska sheeka soomaaliya maneshe waxa qofka saaran oo gaarina ma jiraan waxa qudhe saaranin waxa weeyaan waa waajib saaran oo aan qofku inuu maydho saxaabi baa nebiga ka soo horbaxay janaabaysan dabeetana markuu nebiga arkay buu dhuuntay war ebel maxaa kugu dhacay buu yidhi wuxuu yidhi waan janaabaysnaa qofka muslimkii ma nijaasoobay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iska joog waxbaa cararine idan qofka ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo ee janaabaysan wax laga mamnuucaa jira inaanu samaynin inaanu salaad tukan inaanu ka samayn arrimaha gaarka ee laydin sheegay mooyaane nolosha dee wax kaloo ka mamnuuci ma jiro iyuu dabadu bixin iyo guriga ha joogiyo waxa kane waa iska sheega soomaaliya wallahu aclam halkaa waxaa inoogu soo uruuray markaa su-aalaadkii iyo muxaadaradii qayimku ahayd oo maanta maarata maxayday ah, uu inoo soo jeedinayo walaalkeen sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun waxaan markaa sheegi lahaa inta aanan ka bixin oon soo gebagabayn laba arrimood oo muhiima midda hore waxa weeyaan waxaan aad iyo aad idinkaga codsanaynaa waraaqihii blashformska ahaa iyo sanaadiiqdii lagu ridayo wixii tabarrucaadaba labadaba inaad deg deg aad loo soo guddiyo si markaa guddigii dhaqaalaha ahaa oo markaa uu xilkiisa ula wareego inta aan meesha laga tegin waxaa kaloon ku dari lahayn walaalayaal waxaa jira journaal ka soo baxaa toronto oo ku qoran maarata maxay ah, afkeenna hooye soomaaliga journaalkaasoo baaq la yidhahdo waa journaal runtii aad u qiimo badan soconna maayo journaalkaasi haddii inagu markaa aanaynu socodsiinin waayo dadka soo uruurinaya waxaasoo maarata maxay cilmi ee ku ah, ku dhex jira maarata maxay ah, wargeyskaasi ee xooggooday saaraya oo ilaahay dartiina u saaray journaalkii laftiisa wuxuu u baahan yahay dhaqaalo uu ku socdo oo weliba ay ka sii xoojiyaan maarata maxay waxaa intaa ay ku qabteen ilaahay maanta og yahay maarata awoodda ay ku isticmaaleen marka walaalayaal taana waxaan idinka codsanaynaa waxa weeyaan hal hal dollar ayaa jornaalka hadda la siinayaa oo ah sidii forsayl oo kale loogu gadayo si maanta dadka badan ee meesha iskugu yimiday intaasoo jornaaloo la qaado guryaheenna la geeyaay faa'iidada ay leedahay marka aan garan karayna qiimaheeda marka waxay ka tahay nooc tabarrucaad oo kale ahaan inaad qofkii donation oo ku bixinaya markaa jornaalka albaabka agtiisa ayuu yaallaa qaarka kalena dad baan iigu soo dhiibanaa si ay idinla soo dhex maraan ee markaa iyagana walaalayaal ha ha la iibsado halkaa waxay noogu dhammaaday iyadoo ay tahay fadligii alle subxaanahu wa tacaala in maanta kulankeenii ama mutamarkii islaamiga ahaa oo shalay inoo bilaabmay inuu maanta halkan inoogu soo gabagaboobo iyadoo markaa aan filayo in aynu qaadanay wax tuunab la yidhaahdo oo markaa baytaryadeennii iyo wax allo wixii mataqaanaa iimaankeennii daciifka ahaa uu helay awood markaa waxoogaa muddo haddana uu kusii socon karo taasoo markaa insha allah biidni illahi alkarimna aan rajaynayno inaynu mustaqbalkana maarata maxeeda aan sii xoojinno innagana markaa ilaahay waxaan ka baryayaa in culummadaa safarka inoo soo gashay inooga timiday muddadaa dheerna inoo soo safartay in ilaahay subxaana wa tacaala uu miisaankooda xasanaadka ugu daro cilmigaa ay inoola yimaadeen innagana ilahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo alladiina yastamicuuna alqowla wa yattabicuuna axsana kuwii qowl kastan ee loo sheegay maqlay sidiisa fiican markaa ugu isticmaalay aan noqon albaabkaa markay marayaan kuwa daadiyo iska tuura waana ammaano hortii ilaahay hortii bay nagu tahay wixii laynoo sheegay iyo wixii su'aalaada ee laynooga jawaabay ee aynu ka shaki baxnay ku dhaqankeedu markaa waxa weeye waa xilina saaran oo mas-uuliyadaasi meel inoo taalla wabilaahi tawfiiq wajazaakum allahu khayran ilaa hadda lacagta soo xorootay oo hadda la soo sheegay waxay dhan tahay laba kun iyo lixdan shalayna waxay maraysay saddex iyo toban kun iyo boqol iyo toddobaatan marka welina maarata maxayda farikama qodno maarata maxayday lama wada hayo weli balage formskii oo dhan soo gudbiya markaa walaalayaal wixii balage forms aad qorteen ee aad isku qorteen maarata maxayday inaad masaajidka maarata maxayday aad ku darsanaysaan waxaa kaloo aan ka codsanaynaa dadka gaadiidka wata in roobab iyo waxbaa da'aya in dadka aan gaadiidka wadan intay qaadi karaanba inay qaadaan oo halkaana maarata maxeede layskugu samafalo wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa